kulan waan dhegeystayaal idinkii baa meelo joogtaan si walbood ina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqannimo khamiisa taarikh waxay ku xaseysan tahay lixlabaatanka bisha januari sannadda laba kun saddexilabaatan qodobada ad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo dadaal ugu jirta sidii ay soomaaliya kaga mid noqon lahayd ururka ganacsiga bariga afrika waad dhegeysan doontaan waxa soomaaliya ay ka faa'iideyso iyo waraysi ku saabsan waxaad kaloo dhegeysan doontaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicis lafta green oo sheegay in wejiga labaad ee shirka dib koonfur galbeed loo gudbi doono sidii looga heshiin lahaa arrimaha siyaasadda waad maqli doontaan waxyaabaha kale aad dhegeysan doontaanna waxaa qeyb ka ah faahfaahinno kasoo baxaya dagaalo shalay ka dhacay qeybo kamida ah deegaana hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galguduud faransiiskuna waxa uu aqbalay in ciidamadiisa uu kala baxo dalka burkina faso muddo bil gudaheeda qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan u diyaargarooba ogaal jirtaan dagaalka baasiyo dirisokeye eh. ma iska dhegeystaas waxaad afur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro qeybaha hore barnaamijka ogaal ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilaawna soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa sidii uga mid noqon lahayd east african community bulshada loo yaqaano ama ururkaas oo ay ku mideysan yihiin ilaa toddoba dal oo kamid ah dalalka dhaca qaaradda afrika gaar ahaana bariga burundi kenya ruwanda tanzania iyo sidoo kale waxaa kale oo ku jira dalal kale oo ay kamid yihiin jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo koonfurta suudan iyo sidoo kale dalal kale kenya ayaana dalalka kamid ah xaruntiisa waa caruusha oo ku taala dalka tanzania waxaana ururkan markaa ay ku mideysan yihiin dalalkan horumarinta dalalkan danahooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashiga si guud arimaha danaha ka dhexeeya dalalkan soomaaliya waxa in muddo ah dooneysay in marka ay ka mid noqoto markii uu xafiiska kusoo noqday madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu sheegay in arintan ay muhiim tahay dowladda soomaaliyeedna ay u guntan doonto sidii ay markaa ururkan suuqa ganacsiga bariga afrika ee soomaaliya sidii uga mid noqon lahayd waxa uu ka qayb galay shirkii dalalkan ay ku yeesheen magaalada caruusha ee dalka tanzania sanadii hore welina waxaa markaa soomaaliya ay dooneysaa inay dadaal geliso sidii ay uga mid noqon lahayd muqdisho waxaa ku sugan wafuud heer caalamiya oo ka socda dalalkan kuwaas oo markaa qiimeyn ku sameyn doona sida soomaaliya ay kaga mid noqon karto ee ururkan dalalka bariga afrika haddaba maxay soomaaliya ka faa-idi kartaa in ay ururkani ku biirto maxayse markaa ka tari kartaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsigaba waxaan su-aalaha iyo kuwo kala weydiiyey rofesor yaxya caamir oo arrimaha dhaqaalaha aada u yaqaan suuqa ganacsiga afrika bari wuxuu lamid yahay kan galbeedka afrika qabaan midowga yurub waa qabo suuq suuqyo siyaasadeed dhaqaale waaye oo ay ku midoobaan dhowr wadan oo deris ah faa-iido badanna waa u leeyahay adduunya waa aragtay dhaqaalaha waxyaabaa lagu tartamayo kamid yahay suuqiina marka inaad ku tiirsanaatiin maadalka banaanka oo qolaba si looga faa'iido waxaa dhaanto adinku isku xiran inaad hal go-aan aada ku geysiin suuqa wax masala dhaxdooda waxa ahoo kale ay iyagu kala ganacsanayaan inay isku fuudeeyaan ayna lamid naqan wadamada kale si tartanka looga badbaadiyo oo banaanka uga imaanaya isaga xiliyaan waa gartay marka ilaa toddoba dalaal ku jira soomaaliya hadday kamid noqoto waxaa laleeyahay dalalkaas dhan waxa ay ka sameyn karaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi in xataa hal baasboor looda isticmaalo arrintaa marka soomaaliya dhaqaaleeda maxay ka tari kartaa wax badanay ka tari kartaa haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto wadamadaas unta cashuuraha dhexdooda waa yaraanayaan oo badeecooyinka wadankan lagu sameeyo marka wadanka ama laga soo saaro a u gudbinaysa wadan kale maaha badeeca uu soo dhoobsaday asiga laftiisa u banaan kalima inuu kuusoo gudbinaayo laakiin tan lo kale uu kasoo saaray inta safar dheer loo qaadi laha meel kale la geelaha in adiga lagu lagu soo gudbiyo adigana waxaaga aada u gudbisid oo dhexdiina suuq furan ay noqoto ganacsigaadana waxaa khasaba la xiriira maalgashiga in labada dhinaca maalgashiga aada lo isugu fudeeyo oo bangiyada dhinacyada labada wadan ku yaalo midba dhinaca kale oo branji ka furto oo lacagtaada xagga inta aad maalgelin uga samayn karto safarkaa kamida waa se war muhiim aha wadamada dadka u dhashay testana iska gudbaan oo i d haddaad wadato wadankaas inaad tahay baasboor iyo sawarkeeda maba jiraba waa gudbi kartaa sida hadda uganda iyo kenya uganda iyo kenya iyo tanzania iyo ama xuduudda baasboor meelaha qaarna lagaaga dhufto oo aad ka gasho ruwaankaa kamida ah, wadamadaasoo dhan eh, xilligan dadku aada u fuudaanaa eh, profesor xilligan soomaaliya ma u diyaarsan tahay marka la eego duruufaha amniya iyo midda dhaqaale in soomaaliya ay ururkaa ka mid noqon karto ana midan ku marka ugu horeysa waa laga yaaba in ogolaado laakiin dan safarka ee socodka ah kenya waa adkeynaya ilaa wati hadda wadan keliya xuduud la leenahay waa kenya oo kamid a ah, uh, ururkaas waa adkeynaya arrimo nabadgelya darteed dadkaagoon tira koobnin lama yaqaano intay yihiin soomaali inta waxaa arkay baasboor soomaali ayaa wato uh, oromaa iska joogta inta baasboor soomaali wataa lama identify garay inuu soomaali rula yahay hadda suuriyaankaana maqlaya wadanka kusoo yaacayna qaarkood ay raadinayaan baasboor soomaaliya marka nabadgelyo darteed formality waa lagu ogolaanaa eh, inaad kamid tahay waana rajaynaa anaka waxaa nagushgaraynayo oo wadamadan wadan walba qolaa soo geli soo riixayso waa tanzania oo aada uga shaqaynayso dawladeenu ay ka codsatay ina inaan kamid naqano aada gacan noo siina laakiin kenya xoogaa su-aal yara ah uga jirto in dib loo dhigo marka shuruudaa la rabay inaan buuxayna in kale in la hubsado stage fiicanan hadda mara shuruudihii qaar ka kamida ah inaan guuxilaafsanaa nabadgelyo xumada waa iska wada jirtaa wadamadan afrika aba loo kala badaaday teen waa ugu daran tahay laakiin iga system waxaa jira wax wadankao dhan gacanta ku haya waxi dhacada mid galaayo waxyaaba meelaha faca laysu celiyo ee dadka lacagaha dhaco ee ganacsiga in la controoli karo faa'iido badan oo yeeli karaa waa dad diris ah oo ku heshiiyay wax badan isdhaafsadaan dabka kala qaataan iyo dad dirsho kala qaadi waa kala duwan yihin ugu dambeyn rofesore marka soomaaliya e marka maxaa la gudboon si ururka ay uga mid noqoto haddana xukuumadda dadaal wadaa guddiyaha ka shaqeynaya arrintaas oo waqti badan gelinaya marka si ay e uga mid noqoto soomaaliya fursado dhaqaalan e oo ay dadka soomaaliyeed iyo dowladduba u hesho marka maxaa la gudboon ugu dambeyn soomaaliya hadda waa ku dadaalweysaa hadday ku guuleysana tana stage stagead sii maro hal mar xuquuqda wadamada ku jiroo kaloona hal mar ma helayno laakiin tilaab tilaab wax badan ay noo fuudeynaan madaacada aan soo saarnana suuqaa weynayna annabaa keenayana xataa cashuuraha dhexdooda inay ku heshiiyaan badeecadaas cashuurta ka dhaaf annabaa ka dhaafa badeecadaas ka yaray annabaa ka yarayna xaa badan oo dhinaca dhaqaalaha ah maalgashiga ganacsato badan oo kenya hadda maalgelisa inta maalgashan karto oo soomaaliya ama ajaanib kale ama east africa oo dhan ah soomaaliya maalgashiga loo fudaynaa bangiyada imaanaya inta oo akaunka xagga ku leeda intan aad ku yeelan karto hadda bangiyo soomaaliya keliya inta ku yaala bangiyada kale oo wadamada east africa inta kuma yaalin isku fura weyn oo dhaqaale iyo wax soo saarka warshadaha iyo beeraha bilaabanaya codkaas aad maqleyseen waxau ahaa rofesor yaxya caamir oo ah qabiir marka arrimaha dhaqaalaha aad u yaqaanaa oo aan wax ka weydiiyey waxaa soomaaliya ka faa karto inay ku biirto suuqa ganacsiga bariga afrika oo in muddo ay soomaaliya raadinayso markan muqdisho haddaan usoo noqonana waxaa la xaqiijiyey in hawada soomaaliya ay si rasmiya ugu wareegtay darajada loo yaqaano class a ama halka ugu sareysa waana marka mid kale oo muhiim ah muhiimna u ah nidaamka iyo horumarinta hawada soomaaliya waxaana arrintan ka dhigan tahay sida la aaminsan yahay in mar kale tiir kale oo ummadda soomaaliyeed muhiim ah iyo dowladnimadaba in markaan ay soo hooyeen hay-adda duulista rayidka waxaa arrintan in muddo ka shaqeynaya hogaanka hay-adda duulista rayadka ee soomaaliyeed oo iyagu kaali weyn ku lahaa hirgelinta iyo horumarinta barnaamijkan ee soomaaliya hadba meel kusoo gaaraysay sidii ay si guud ula wareegi lahayd maamulka hawada soomaaliya oo markaa muhiim u ah arrimaha horumarinta hay-adan duurista rayidka maaraha hay duurista rayidka axmed macalin xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxa ay soomaaliya kaga dhigan tahay in markan ay usoo wareegto ay heshana darajada class a loo yaqaano ee hawada soomaaliya maamulkeeda hawooyinka adduunka waxaa lagu qiyaasaa wax loo yaqaano gradis oo ka bilowda xaalado iyo heerar ayay kala leedahay oo ka bilaabata ee xarafka a ka bilawda oo ugu hooseeyo xarafka g ama gaas ugu hooseeyo marka hawada soomaaliya in soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay ku shaqeynaysay heerka ugu hooseeya marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin muddo sanad ahaan wadnay in aan heerka ugu sarreeya geyno hawada soomaaliya tan iyo markii aan lasoo wareegnay marka ilaahay mahaddiis waxayna noqonaysaa class a wax loo yaqaan meesha ugu sarreysa class a micnihiis wuxuu yahay heerka ugu sarreeya adduunka mas-uuliyadduna soomaaliya si buuxda u fuulaysaa oo baanadyaasha wax mas-uuliyada ma saarna oo badana mas-uuliyadda ugu badan soomaaliya ay fuulaysaa marka lacagtii aan soo saari jirayna soo saari jirnayna inta badan ayaan soo saari doonaa hadduu laa yiraa safetiga hawada soomaaliya ama badqabka diyuuradaha meeshii ugu sarraysa ayuu noqonayaa diyuurado badan ayaa kusoo dhirin soomaaliya oo hadda ka leexda marka ilaahay mahaddiis shuruudda mar hore ayaan buuxinay waxaan buuxinay eh, labaatankii bishii october toban labadii kun iyo laba iyo labaatankii eh, laakiin waxaa loo baahayaa sharci caalami oo waxaa jira sheegaya in adduunka aada la wadaagto muddo lixdan casho ku dhawaada ah. eh, ka hor inta aadan isbeddelka samaynin because isbedel weyn waaye marka lixdankii casho ayaa waxay nagu kaliftay in ay sugno ilaa lix iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo saddexda maarayaha ee duulista rayidka soomaaliyeed ayuu ahaa axmed macalin xasan oo ka warbixinaya waxa ay soomaaliya uga dhigan tahay in markan ay gaarto darajada ugu sareysa ee maamulka hawada markan galgaduud haddaan eegnana waxaa marka faafahino kala duwan ay kasoo baxayaan dagaalo shalay galikii dambe ka dhacay deegaana hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud xubno kamid a ah saraakiisha ciidamada dowladda ayaa keenan uga warbixiyey waxaa markaa ku saabsan dagaalada iyo faahfaahinada kasoo baxay iyo khasaaraha ka dhashayba ordanta waxaana lagu soo wargeliyey inagoo shaqo howleedkeena ku jirno si madaxweyneha amarka uu ku bixiyay in nimankaas lala dagaalo waxaana lagu soo wargeliyey ay dadka shacabka meesha degan ay dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan madaxgaaran ay wataan marka saas darteed amarana la siiyey waana aadnay waajibaadkeena waa soo gudanay baabuurtii ay wadeenna labaan ka reebnay saddexna waa la dhaawacay meeshana annagaa laga wareegina baraasi sheekh cabdullaahi aqal iyo abuus shaboor sheekh cabdullaahi waarikow ulcabuur intaasaan howlgalada ka samayna laakiin sheekh cabdullahi anugu tagnay ay ha ha ha dagaal soo soo hal saa iyo afartan daqiiqa socdaa ka dhaca meesha waana kala wareegna meeshii haddana annagaa gacanta ku hayna dhammaan deegaanadii howlgalka ka samaysan idinkaa gacanta ku haya walaahi saddex dhaawac ay gaaray ay kula carareen iyo iyo nin dhimasho ah haye laba qofoodoo shacabana waa ku firtooday haye dhankiina bal war maxaa khasaaro idiin soo gaaray wax khasaara ah, dhankeena maba jiraan xog waxaan ama mhm. dhaawac ah. ama warkaas aniga ma xaqiijo karo oo guddoomiyaha degmada ma aqaano laakiin meydka horkiisaan istaagay guddoomiyaha degmada aldeer waalida saciid daawud waaye shaksiyaanna uma aqaanin aniga marka kolley warar kaloo bedelayo oo dadka dhaawacaah ay la fakadeen oo kamid a dhahayan waa la sheegay laakiin meesha saddex qofoodaa ku dhaawacmatay oo eyga shaksi kalena waa ku dhintay oo lagu magacaabay inuu gudoomiyaha degmada aleer oo yahay saciid daawudleyga amniga amniga boqol kiiba boqol waay mana ku ekaan doonto holgalkeena ilaa hoos weyne ilaa ilaa bergaan iyo jacro ilaa ceelbur waa soo hayna dad badan oo shacab oo deegaanka ku sugnaayo nagu tagna waa jiraan waana la waranay waana wacyigelinay wax dhibaataa ah inaysan jirinna waa u sheegnay dawladooda inaan nahano waa u sheegnay qof walbabana meeshay deganeed inay deganaato wax dhibaataa ah lagu samayn karana aysan jirin annagana aan ka sikanayno hortooda difaaca kagelinaan u sheegna waana naga aqbaleen eh, ilaa hadda waxaan helaynaa xog ku saabsan in ceeldheer dadku aysan dib ugu soo laaban ee shabaab ay markii lagala wareegay ka hor barakacay maxaa ka hor istaagsan inay dadku ceeldheer dib ugu soo laabtaan wallaahi wax ka hor istaagsan ma jiraan dadkana waa kusoo laabanayaan degmada eeleer laakiin howlgalkii degmada gudaheeda ahaay oo nimankaan ay ka tageen a ah, weli waxaa noo socotaa in la xaqiijiyo oo la seefgareeyo degmada nimankaas waa taqaanaa qaraxy iyo waxyaalo fara badan ay meelaha geliyaan marka seefgaraynti oo hadhow hadii beledka aan dadka kusoo celin oo kusoo laabtaan raana dadka ay kusoo laabtaan haddii qarax iyo wax dhibaato ay ka dhacaan mas-uuliyaddeeda inaan qaadno annagana sooma haye marka inta beledka amnigiisa aan ka xaseef garayhayno dadka inay bannaanka ka joogaan annaga ku siina laakiin maalmo kooban gudahoorn waan lagu soo laaban doona haddii allah subxana qaadirka ka raali noqdo mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayuu ahaa oo wakiana naga warbixinaya dagaala ka dhacay deegaan hoos degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud muqdisho waxaa la filayaa maanta in lagu soo gabagabeeyo shirka shirweynaha culimada soomaaliyeed oo maalintii saddexaad galay iyadoo marka ay ka qayb galeen culimada diinka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan oo ay markaa kusoo bandhigeen aragtiyo kala duwan oo ku aadan muhiimada shirkan uu leeyahay xilliga xasaasiga ee uu kusoo aaday iyadoo markaa ugu dambeyn sida qorshu yahayna in la filayo in maanta lasoo gabagabeeyo shirweynaha culimada soomaaliyeed barnaamijka waalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij waa dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal markan beedhaba hadaan eegno hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagreen waxa uu tilmaamay in wejiga koowaad ee shirka dib ushisiinta lagu guuleystay in lagu xaliyo arrimo ay kamid ahaayeen shaqaaqooyinkii ka dhacay baydhabo kala arduwanaanta xubnaha siyaasiyiinta iyo sidoo kale qaar kamid alaamaha ah amniga haatan loo gudbi doono wejiga labaad oo looga hadli doono shirka dib uheshiisiinta arrimaha siyaasada sidii looga heshiin lahaa oo khilaaf badan uu ka taagan yahay waa kan laftagreen dib u heshisiinta waa laba fays oo ahaa tabashada iyo waxyaalihii dhacay iyo sidii lagu xalin lahaa iyo odayaasha dhaqankii iyo guddigiiba loo xilsaaray iyay ku jiraan waxaan rajaynaynaa inay ay soo gabagaboobaan laba ajanda ahayd ajendaha labaad wey kan siyaasadda looga hadlayo marka weli lama gelin mana laga hadlin waa laga hadli doonaa waana sugaynaa anigu sharciyadda iyo dastuurka iyo nidaamka in la ilaaliyo baan jeclaan lahaa inay shirka uu ka soo baxo dee waxa aan haynana waa wax hagaajin iyo dowlad is wey go-aan uu baarlamaan gaaray baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta ayagaa sharciyadda bilaabo oo sharciyadda dejiyo sharciyo badan bayna dejiyeen marka sharciyadii ay dejiyeen mid ka mid a waaye marka dee wax allaalaya wixii ka soo baxo annagu raalli baan nahay laakiin sharciyadaasaan haynaa waxaan marka rabnaa in sharciyadda iyo nidaamka la ilaaliyo wanaagga iyo dowlad iskana qayb laga noqdo muddo kordhin ay baarlamaanka aniga ii sameeyeen ma ahan ee waxaa waaye saxid iyo iswaafajin arrin dastuuri ah oo sharciyadda la waafajinayay anigana iimaysan samaynin waxay u sameeyeen dastuurka koonfur galbeed iyo sharciyadda koonfur galbeed iyo dowladnimada koonfur galbeed loos marka saddex sano ka hor baarlamaanka koonfur galbeed waxaa ka jiray dowladdii annaga naga horreysay iyaan waxaan ka dhaxalnay inay laba doorasho madaxweynihii hore baarlamaan ma dooranin ergaa dooratay ergadii markay dooratay hal sano marka la joogo iyo baarlamaanka leh marka madaxweynaha sida nidaamka sharciyadda ay ku qoran tahayna markii la dhisaayo dowlad dhiska waa in baarlamaan lasoo xulo siduu raba ha ku yimaado baarlamaankan uu madaxweyne doorto marka madaxweynihii baa hor doormay sharciyaddii marka saas u kala fogay iyo sidaasoo kale dastuurkii oo ay ku qoran tahay boqolsagaashan iyo shan xildhibaan iyo ahaa waxaa baarlamaan ahaa boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan horta waxaan dhaxalnay waa waxaas nidaamkaasu ahaa marka sixid iyo toosin dastuur iyo iyo iswaafajin doorasho iyo ahayd ma ahane ma ahayn wax oo extension aniga la ii suubinayo ma ahayn waa wax dowlad dhiska koonfur galbeed lagu saxaayey sida istiidyada kale ay qabaan oo kale in ay doorashada u dhacday ahayd waxaa aniga codsadayna maya waa ka soo horjeedi karaan laakiin dee waxay ahayd eh, cabdicasiis laftagren madaxweynaha koonfur galbeed ayuu ahaa oo tilmaamay in loo gudbi doono wejiga labaad ee shirka dibrisida koonfur galbeed loogana hadli doono sidii looga heshiin lahaa arrimaha siyaasadda oo ismeerwa uu ka taagan yahay muddo markan faransiisku waxa ay markii ugu horreysay ka hadleen hadal ka soo yeeray xukuumadda militariga burkina faso ee ahaa in ciidamadooda gebi ahaanba ay ka saaraan dalka waxa ay tilmaameen inay ka saari doonaan ciidamadooda waqtiga loo qabto ah muddo bil gudaheed ah kadib markii dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika milatarigoodu ay markaa ugu baaqeen una qabteen muddo bil gudahooda in ciidamada faransiiska ee ku sugan dalkan dhaca galbeedka qaarada afrika laga saaro iyadoo wadankan ay weli sii kordhayaan maleeshiyaadka hubeysan iyo colaadaha kale ee qabaliga ee markaa dalka ka socda qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka faransiiska waxaa lagu sheegay inay heleen warqad markaa loogu soo diray dhanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo muujinaysa in laga codsaday lagana dalbaday si deg dega ah in looga saaro ciidamada faransiiska ee ku sugan wadankan burkina faso sidoo kalena laga noqday heshiisyo hore loo galay oo ahaa ciidamadan joogitaankooda marka la eego inagoo eegeynaa waxaa ku qornaa heshiisyadii hore waxaynu eegi doonaa waxa xiga oo ah inaynu aqbalno waxa aynu helnay ee ah qoraalka in la saaro ciidamadeeda waynu dhaqangelin doonaa heshiiskan wax waliba oo muhiim u ah iyo codsiga ka yimid burkina faso ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka faransiiska faransiiska waxa uu saari doonaa ciidamadiisa wadankan ku sugan oo markaa gaaraya afar boqol oo askari oo ciidamo gaar ah isniintii aynu soo dhaafnay xukuumadda ogadago ee burkina faso waxaay sheegtay in markaa go-aan lagu gaaray in laga noqdo gebi ahaanba lana laalo heshiiskii ay hor u gaareen xukuumadda faransiiska iyo tan burkina faso ee ahaa in marka ciidamada faransiisku ka howlgalaan gudaha wadanka burkina faso waxay sheegtay xukuumadda siniintii militarigu inay ku filan yihiin iyaga dowladnimadooda iyo dalkooda inay ilaaliyaan ayna u baahan yihiin in laga saaro ciidamadan shisheeye wadanka ku sugan warbaahinta dowladda ayaa qortay in gebi ahaanba la laalay heshiiskii ay ku wada gaareen baariis xukuumadaha ogadago iyo faransiiskuba kaasi oo ahaa in markaa ciidamada faransiisku ay joogi karaan dalkaas kana howlgeli karaan si ay wax kaga qabtaan arrimaha ku aadan dhibaatooyinka kooxaha hubeysan iyo fallaagooyinka wadankaasi ka jira oo dhibaato ku haya burkina faso waa mid kamid a ah dalalka ugu dhibaatada badan qaaradda afrika waana dal dhaca galbeedka qaaradan kumanaan kun oo askari iyo sidoo kale waxaa markaa ku sugan dad badan oo markaa shacab ah oo dhibaato kala kulma ciidamada milatariga iyo kooxaha hubeysan oo wadankani ka dagaalama malaayiin dada ayaa isaga barakacay guryahoodii waxayna ka hayaameen colaada dalka ka jirta maleeshiyaad lala xiriirinayo alqaacida iyo isis ayaa wadankan dhibaato ku haya tan iyo sanadii oo markaa ay dhibaatooyinkaasi ka bilowdeen dalalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika oo burkina faso iyo maali ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee wadankan waxa ay wajahayaan faqri iyo dhibaato xoog leh oo markaa kaga imaaneysa nolol xumada wadankani ka jirta iyo dhibaatooyin kale oo taagan markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii barniga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayo baraha bulshada wadajir xubinta waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana ku horumarno dhanka hadalhaynta raaxe baraha bulshada waxaa lagu hadalhayaa habeenkii xalay ahaa ayaa tiro hoobyaal ah waxa ku dhaceen magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda nuur xawaad dadka ku dhaqan magaaladaasi ayaana waxay maqleen dhawaaqa madaafiicda madaafiicdaas ayaa waxaa lasoo warinayaa in dad shacaba ah oo u geysteen khasaare kala duwan baraha bulshada ayaana saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhayaa madaafiicda xalay lagu garaacay magaalada beledweyne dhanka kale isla hadalhaynta haddii aan kusii socono waxyaabaha kaloo baraha bulshada lagu hadalhayo waxaa qeyb ka ah ifraaxay dhankii sportiska habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay la ciyaartay nottenham forest kulan ka tirsanaa tartanka efe kaabka ee dalkaasi ingiriiska lagu dhigo manchester united ayaana xalay saddex gooli eber kaga badisay nottenham forest united ayaana haatan waxay iska xadirisay fiinaalka tartanka efe kaabaha ee dalkaasi england manchester united ayaa haatan sanadkan waxay ku jirtaa qaab ciyaareed wanaagsan tan iyo markii dib looga soo laabtay koobka adduunka iyadoo haatanba tartamo kala duwan sanadkan u tartamaysa uu qayb ka yahayba horyaalka dalkaasi ingiriiska ee brimer leaga hadalhayntu waa naga intaa markana luulay dhanka qormooyinka qormada ugu horreysa dhankeyga qisadan waxay ku dhacday nin la yidhaahdo saruw oo u dhashay dalka hindiya ninkan ayaa ku dhashay gobol ka tirsan dalkaasi hindiya saruw hooyadii waxay ahayd muslimad aabihiina wuxuu ahaa hinduu maalin ayaa saruw iyo walaalkiis isu soo raaceen si ay u raadsadaan wax ay cunaan maadaama aabahood uu ka tegay qoyskooduna uu daruuf la daalaadhacayo markii ay ka soo fogaadeen saruu iyo walaalkiis magaaladii ay deganaayeen ayay kala dhumeen oo saruu tareenkii ayuu ku dhex hurday waxa uuna ka soo dhacay gobol kale waxa uuna ku hoyan jiray gidaarada balse markii dambe waxaa qabtay booliiska waxayna geeyeen xerada ilmaha agoonta ah lagu xanaaneeyo muddo kadib waxaa xerada yimid dadka ilmaha kaxaysta amaba korsada saru waxaa watay qoys australiyaan ah waxaana la geeyey dalka austraeliya halkaas ayuuna wax ku bartay ilaa uu ka gaaro da'da labaatanka intaasi kadib waxa uu baadigoob u galay saruu hooyadiisii iyo walaalihii maadaama uu isaga oo shinjir ah uu ka lumay rafaad badan kadibse wuu helay hooyadii balse ugu dambayntii waxaa loo sheegay in walaalkii gaduu uu geeriyooday ee mar hore ay kala lumeen dhaqamada ugu dambaysa dhankeyga ifraaxi haddii aad soo qabto u noolo maalin weliba sida inay tahay maalinkii kuugu dambeysay noloshaada sababtoo ah ma ogid inaad berito gaari doontid geeridana waqti kasta ayay kugu imaan kartaa haddii aad iska aamusto dadka waxay ku dhahayaan sabab ayaad la aamustay waxyaabaha quruxda badan leh ee adiga kugu saabsan weliga ha faafin dad kalena hala wadaagin wax weliba ma mudna inaad ka falceliso waxaan qiimo lahaynna qiimaha u yeelin macno ma samaynayso meesha aad ka timid ee arrinka macnaha samaynaya waa meesha aad u socoto haddii noloshaada kaa wareerto aad garan weydo meel aad ka bilaawdo salaadda ha noqoto meesha aad u cararto mar kasta deris la noqo ruux kasta oo noloshaada ku abuuri kara naxariis iyo nolol dhammaystiran ugu dambeyntiina qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay adduunka waa laga daalaa balse xuska iyo digriga allah subxaana watacaala tacaala marnabo lagama daalo qormadan ayaa waxaa kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil buule guud ahaan qormadaas ayaa u dambeysay xubinteenii bandhig warbaahinta bulshada sidaasii nabadgelyo xubintii bandhig warbaahinta bulshada maqleyseen oo qaybka ayd barnaamijka ogaal markan ukrain haddaan eegno waxaa lasoo saaray digniino muujinaya in ruushku qorsheynayo duqeymo xoogan inuu ka fuliyo magaalooyin badan oo dhaca bariga iyo koonfurta waddankaasi ukrain oo ay kamid tahay magaalo madaxda waddankaasi ee kiyef sidoo kale saraakiil ka tirsan militariga ukrain waxay sheegeen in qalabka difaaca cirka ay markaa qabteen ilaa dhowr gantaal oo markaa la doonayay in lagu duqeeyo magaalooyin muhiim ah oo ku yaala wadankaasi ukrain ruushka weli wuxuu burburinayaa magaalooyinka waddanka ah oo duqeymo xoogan ka wado barnaamijka walaa weli la socotaan idaacadda kulmiyena waad naga dhegeysanaysaan saaxiibyaal qaybihii dambe ee barnaamijka waa la dhegeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanehee war ma haysana heer xamarweyne tay dhigaan waa la yaabay haddaa bannaan soo baxnaye shubaaka fuulowna demow yeereenna badeyow saas ma aha ilaahiyo haddaa soo baxayay baas ma jire aryadhaha anigu ganooma aqaana warka iga dhegansan ciidamadi guryaha baaraya albaabadii ku garaacay mugaasaa dariishadda waxaa laga yidhi yaabaayana ciidankii amniga waaya albaabka naga furaa la dhahay mugay albaabka fureenay waxay dhaheen ciidankii maad aheedeen maxaad rabtiinne guryahaan baaraynahaa la yidhi oo maxaad ka baaraysiinna ay dhaheen garawa aan baaraynaa maaha la yiri wah yaas ahayna ay dhaheen garawaawaa fidnawadaa loogu jawaabay ununka mugooma ku jirno garawaayna ma qabno ay dhaheen hadda ciidankiyo heer xamarweyne waa ka miliqday horta usii garawaaga oo la sheegsheegooyo yaas ahayna war garawaay degma uusan joogin ma jirto alahaa haddiis ala yahay hana nawin unugumanugu dhex jiro war horta garawaaga la sheego dadku uu garan waayey sow waarij gabraarto go'a soo huwanayo huwanayodadka ka gaadaya maahan ehey gurigiisa bee eheeyo waxaa la yidhi meel haad ka guuray hilib ma lehe waraabii u hoydo wax hubso hoylama godle idinku waxba ma ogiidiine xarunta gobolka markii la soobeerari gadoomi haani qoryaas qaati oo halahoo habad ku jiro tiis dhigina waa la yaawi gudoomiyahana maxaa banduuq qoorta u geliya ninkii gamaaya maa la waaye balaaya ku haysata abbo abbo ma la baxee xaruntii gobolka xamarweyn ku taale markii buk kaykayeerti gadoomiya waa xanaaqi banduuqiisa markii asqaati halla baawinee baro waan ku jira wa bugdhabaa asyiri war taliyaa saldhigga xamarweyne xataa khorogiisa asqaati laakiin maxay kuugu taallaahe waxaa la yidhi meeshaas cadow ku ridi lahay usaa isku dhaabici war taliyuu footignaanintuu ka qabaama asaguba iska shakiye horta nin xabad gacantiisa iskula dhufa kara nin ka geesisanay ma jiro war taliyaha allaha u boogadhaye beer xamarweyne oo hubkooda qaatay markaan arkay arkay khawaarijtii gobolka banaadir gashana laba saacadood ay ku soo afjareen waxaa ii caddaatay shabaab in gurigood ba'ay war kalemaanay war ma haysaane somalilan xamarweyne lagama xukumee wardhiigleyna taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani wuxuu yidhi garaadada reer laascaanood baabuurta iyo ciidamada soo dhoweynaya waa kuwii somalilan amnigoodana annagaa sugayna goobta shirku ka dhacayana inaan amnigeeda sugnaan diyaar u nahay somalilanna dadkeeda iyadaa diyaar u ah inay isku waddo marka waxaan isqabadsiin waayey qaranka somalilan baa ilaalinaya salaadiinta laascaanood iyo calankii buluugga ahaa bay sitaan aryaadka boosow dad cirka fiiriyaad ay xiri jirteen dadkaan ogaayoo tirada badnaayoo calanka soomaaliya watay miyaadna leedihiin ciidankan yaa amnigoora sugaaya wargaboose asagaan war hayne calanka buluggaa berberaa la geynayaa ciidanka soomaaliya iyo kuwa somalilanna tusay wada samaynayaan madaxweyne muuse biixina salaan sharaf buu ka qaadanayaa war adaan war hayne somalilan waxay tidhi eh. soomaaliya waxay la mid tahay dalalka badan ee ka qaybgelaya eh. dhoolatuska maraykanku hogaaminayo dalalkaasina fiise iyo sharci bay ku soo gelayaan wargabosow adigaan war hayna safiirka maraykanka arrinta wax laga weydiiye wuxuu yidhi eh. annagu soomaaliya soomaaliyaan u naqaanaa waxaana wakiil ka ahay madaxweynaha maraykanka john baiden waxaana la shaqeeyaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danaha ka dhexeeya maraykanka iyo soomaaliyana waxaan kala xaajoonnaa madaxweynaha soomaaliya markaa kadib maamul goboleedyada iyo somalilan usii gudubnaa haddii naloo oggolaado warwar mahaysine jenaraal indhacadda wuxuu yidhi war caalbuuraan ku dukanaynaa miyuu yidhi shabeellada hoose shabaab waa kasaara masiri war mar kale miyuu daljirka shir jiraa'id ku qabtay war waad farantihiin waxna laydinma sheegi karee jenaraalku wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay somalilan inay noqoto jamhuuriyad madax bannaan sababtoo ah waa dad tashaday hayehe yaa goormow hargeysa tega war ma la soo wacay war ma dhowlatuska berberu ka qaybgeli rabaa horta saraakiisha milatarigu inqilaab awoodda waa kula wareegaan laakiin hadday aysan ciidan haysan siyaasadda inay afku inqilaabaan yaa u diidaya warsanalaacinta cadda intuusan somalilan aadin dagaalka khawaariijta muxuu uga qaybgeli waaye in loo dira haysow kama horrayso war kalemaanay war ma haysaane xarodheere caadi iyo camayre iyo jamayre inta ka dhaxaysa wixii ka dhacay waa la yaabay rooba biidhikay war war ma haysida madayow dagaal farah looga gubtay baa ka dhacay baa leeyahay bishaaro dhulka aad sheegayso soomaali maskamid war awowood lama gubay war dadku waxay leeyihiin kalamaan iskumaan maalmahaan u ekaa baaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday madaxweyne xasan sheekh fanaaniinta iyo ardada inuu ardada jecel yahay warwar ma haysiina tubooyinka jubbaland goordha waan gacanta ku dhigaynaa waa kuwii dhaheene axmed madoobe jamaama ma soo booqday warwar ma haysaanna na leedahay waxna waadna weydiinaysaaye maxaa kaa siya ah? warwalintana mooshiidina shirkii koonfur galbeed wili socda shirkuunha ta socda madawiine lafta hoobale ka taageero shabaabka dagaaljay toosaan wada galaana wargooyin dagaalka shabaab shuruud in lagu xidho maaha arhooy xamarweyne shabaab ma joogo warwarlaweyne xuduudkii ingiriiska iyo gooniisutaaggii somalilan sow carqaladkuma aha waxaa ka socdaa laascaanood war khabiir siyaasadda soomaaliya falanqeeyaa wuxuu yidhi reer laascaanood waxay u dhaheeyaan laba gooni isutaag oo buntland iyo somalilan ku dhawaaqeen calankii buluugga ahaana waa sitaan war madaxweyne xasan sheekh adikoor wuxuu yidhi dad wata calanka buluugga oo lagu xadgudbay waan dhibaysaa haddana wuxuu sii raaciyey somalilan arrinteeda ha xalisito wargay madaxweyne hore farmaajo sool iyo wax laga weydiiyey wuxuu yidhi su'aashaasi waa igu adagtahay kama jawaabi karo af daboolan dahab yaarey war dawladda soomaaliya oo shabaab af iyo adinba eber uga dhigta waxay tidhi toddobaadkii la soo dhaafay saddex aan ka dilnay hadda ka horna waad ogeydeenoo meeshii laysku galaba dawladdu tirada ay dileenayso ay jirta kontana ugu yarayd marka waxaan la yaabanahay balaayadii weli waa soo taagan yihiine tiro badana war inay dhammaadeen waa iska caddahayoo inta yaroo galmudug ku hartay iyo koofuroon ka badnayn waay dowladdu tirakoob ma haysaa madaha afayeen waa war ku dhammaan mayaana cadowgu in layska celiyahay waa lagama maarmaan war hadda ka hor markii ciidamada dowladda iyo asna waqooyiga ku dagaalamayeen qaybta hargeysa deganayd baa taliyuhu maalin kasta u qodbadayn jiray wuxuuna dhihi jiray waxa rabshada wadaa waa afar madoobaatee ha la soo qabto subaxii dambe nin askari afartan afartanaan dhammaanayn la yaabay ayuu inta farta taagay wuxuu yidhi taliya afartanaad subax walba sheegow haysid wax kuma soo biiraanoo shan ma noqdaano waxna kama dhintaanoo saddex ma noqdaano see wuxuu jiraan subax walba le noo sheegowsaay oo hadda aduguma waxaad ma leedahay khawaariijtii afar madoobaataa ka hartay war ajaanib cadcad xataa waa ku jiraan wararta cibaare iyo caloolxuma waxay tahay waxaan arkay nin itoobiyaan ahoo qabiilka camxaarada u dhashay oo buntland lagu qabtoo soomaaliya u soo aaday inuu jahaado shabeellada dhexena waxaan arkay mid oromaahoo lagu qabto gardaduub u xidhan waxaa kaloon arkay nin tasaaniyahan ahoo dhaaranayoo dhahaya wallaahi waa laynayaa waxaa kaloon arkay mid kenyaati oo shabaabka ka tirsan oo dhahaya jahaadka waawadeenna ilaa dadku ay ilaahay u noqdaan intaasuba dalalka ay ka yimideen diinla'aanta ka jirta owgeed waa laga qaawan yahay haddii ogaal ha leesu yeelo ujeeddadan waa mid soomaaliya lagu gumaadayee war anigu lama yaabana maxaarka soomaalida laynayee laakiin waxaan la yaabanahay soomaaliga lagu qanciyey ehelkaaga lah aryaadhaha samigay cabdullana shabaab wuxuu yidhi ow caqlina isku ma ceelshaan adaabna kama cabsadaan caqlina isku ma ceelshaan adaabna kama cabsadaan kalamaanay war ma haysiine kalamaan moqokoriyo hiiraan ka soo ifbaxday waad ogeydeen haddana shabeellada dhexe gaar ahaan ceelbarafay mid kale ka soo ifbaxday marka qaylada iyo muranka inta iska dhaaftiin iska nasta baashaan rag kalaa u soo baxay war taliyaha saldhigga degmada gurceel ismaan cali huday wuxuu yidhi kalamaan gurceel lagama samayn karaa warkaa iga dhex gelina wuxuu yidhi waxaa soo baxay dad derbiyada fadhiyo baaqamuudaahu baadiye ka yimid amnigana kataray ku yihiin marka wuxuu yidhi dadkaas dadkii dhalay hadday derbiyada ka xisho waayaan tallaabo sharciyaan ka qaadaynaa war qofkii derbi iska fadhiyoon dembi gelin maxaa laga rabaa war sababtu u fadhiyaa maxay tahay baaqamuudu inuu yahay ma dhici karto war fadhi iyo fuud iyo cibaad la waa war mereg meregdiwan iyo baladkaa eri war wax derbi fadhiya basaas inuu yaha dhici karto ugu yaraan war taliyaha booliska reer miyiga haddii la samayn lahaa mar horuu ka jawaabi lahaa warkaa taliyaha reer magaalka war waa jiraan taliyaalka reer miyigo waa macawisley laakiin dagaal ay ku mashquulsan yihiin war kuwa derbiyada fadhiyoo la sheegaayo may qoryahooda qaataan oo macawisleyda dhinac ka raacaan war kalamaanay waxaa la yidhi aabiga shacbigii loogu degay degeladuu joogay oo dooxataysiga shuftadu ugu garaardaysay dalka iyo dadkiiyo diinta waa inay difaacdaan war horta madaxweynaha hir shabeelle cali guullaawe ku-xigeenkiisii yuusuf dabageed waa ka tafataan la yidhi waxay isku hayaan war ma yuutubaradaad u qabanaysaa dadka mase xaqiiqaad haysa haysaa war cali jaytasow ma joogo war waa yaabe dadku been badana madaxdu maadlina maygaa ka turjumayo yuutubka lagu kala kacsahano war shirkii bariga afrika ee muqdisho ka furmay maxaa ka soo baxay war soomaaliya ururka ganacsiga bariga afrikaay ku biirtay intee beerasha ku yaalano barwaaqada ka guraasahe waree aan dhambaal tusaalaha ka bogsiiya dhaawaca ubadhiga dadkayge dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysa gacaldhaba ku dhex jira dadkaage ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayoo raba inuu keli ku dhuunyado dhegi kuma maq maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayo u ceeryaama waa waadhado dhibaco horta may lahan dhacardoo ku soo baxo xolodhere ka daaqaan dhulka dhex jiifo laga dhaansho may laha dhallaan oonka kama tiro ha u dhaloolin meel maran dhuunkaali waa halis hadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagaoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka waxaa kaloo la yidhi garan ag joogoo gabaad kaa haddii aad garan weydo inuu taada galaafto isagaa garan doona ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqday dhaqsi loo ogaadaa sidiisii ka dhigante yodheegi jari xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beeraad adila socodsiinaya cabditaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo